alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed w slama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii tacdiim اlcilmi sheikhu waxau uhi raximah اllah wa adaru shayin clى الshabaabi altaswiif wa tuulu اlamal waxa ugu dhib badan dhallinyarada korkooda altaswiifu in wax dib loo dhigo oo la yidhaahdo mar dambe ayaan samayn doonaa wa tuulu lamal iyo yididiilada dheer alamal waxaa loo jeedaa yididiilada yididiilo dheer qofku inuu yididiilaysto oo is yidhaahdo wakhti badan baad noolaan doontaa wakhtigaasaad qaban doontaa waayo waxyaalihii wanaagsanaa sidaa waa ku baaqanayaan waxaana laga yaabaa wakhtigu u dibdhigaayo u haleelin ama aanu gaadhin fayusawifu axaduhum wayarkabu baxra alamaaniyi wayashtaqilu biaxlaami alyaqada midkood baa dib u dhigaya umuuraha oo odhanaaya sawfa afcalu wakhti dambaan samayn doonaa wayarkabu baxra alamaaniyi wuxuu fuulayaa badda yididiiladuu fuulayaa wuxuu ku matelayaa shiikhu yididiiladu sidii bad la koraayo kale inay ka dhiganta wayashtaqilu biaxlaami alyaqada wuxuu ku mashquulayaa soo jeedka riyooyinkeeduu ku mashquulaya yacnii khayaaliga ku imanaya markuu soo jeedo ee ku soo dhacaya maskaxdiisa taasuu wuxuu ku matelayaa inay ka dhigan tahay axlaam ama riyooyin ila khayaalkiisa wuxuu ku soo dhacaya wa yuxadisu wuxuu ugu sheekaynayaa naftiisa ana alayaama almustaqbalata sanafruqu lahu min ashawaaqil maalmaha aanu qaabilayno ee soo socda inay u faariq noqonayaan isaga oo waxyaalaha mashquulaadka ee mashquulinaya ay ka faariq noqonayaan oo mashquulka uu ka bixi doono wa tasfu min almukadiraati waalcawaa'iq iyo inay ka saafi noqon doonto min almukadiraati waxyaalaha dhooqaynaya waalcawaa'iqi iyo waxyaalaha ishortaagaya ee baajinaya sheekhu waxa uu tilmaamayaa ruuxa aalibulcilmigii waa inuu ku dadaalaa khayrka waa inuu ku dadaalaa khayrkuu ku dadaalayana waxaa ka mida alabulcilmiga inuu hormariyo oo inta uu yar yahay aad uga faa'iidaysto hadday tahay xagga xifdiga iyo waxqaybista iyo haday tahay xagga fahamka iyo barashada mid walba markaad weynaataad baran doontaa waa inaanu is odhan waayo si caama waxaa laynoo amray khayrka in loo dheereeyo fastabiquu alkhayraat u beratama u kala dheereeya khayraadka cilmigana waa khayr maadaama cilmiga khayr yahay waa in khayrkaa loo dheereeyaa weliba yaraantii qofku wuxuu ku bartaa shacni gaaray leeyihiinoo waxaa laga yaabaa inaanu ilaawin oo maskaxdiisa iyo xasuustiisuba way fiican tahay wakhtigaas oo mashquulkiisaa yar maskaxdiisina waa daray shaygu markuu cusub yahay dee wixii ku dhacaa waxaa laga yaabaa inaanu ka bixin ataanii hawaaha qabla an acrifa alhawa fasaadafa qalban khaaliyan fatamakkana mid baa wuxuu yidhi jacaylka aan gabadhaa jeclahay wuxuu ii yimi anaan jacaylba garanayn dabeedna wuxuu ku beegmay oo la kulmay qalbi iska madhanoo waaba tamakuno waa iska degay xagguubaa uga baxaa guri bannaan haddaa iska heli lahayd oo cidlo ah aduguma ka bixi lahay aan cidina kugu haysan marka qofka qalbigiisii iyo niyadiisii waa khaali maskaxdiisii waa daray waxa markaa galaa siday uga baxaan waa adagta naftiina aad bay ugu tacalluqaysa wuxuu kaloo sheikhu tilmaamay in aada looga digtoonaado in dib loo dhigo taswiif lala yimaado oo ammaani iyo ididiilooyin laysku maaweeliyo fursadda qofku markaa haysta waa inuu ka faa'iidaystaa maa madaa faata waalmu'ammalu haybun walaka asaacatu alatii anta fiiha wixii tegey socde kugu soo noqon maayaan waxa soo socdaana waa qayb oo inaad gaadhi doontiyo inaanad gaadhi doonin kama warqabtid saacadda markaa aad joogtaa kuu sugnaatay saacaddaa ka faa'idayso haddaad cilmi kaga faa'iidaysanayso iyo barashadii iyo baristiis iyo haddaad cibaado kaga faa'idaysanayso waxaa ku anfacayaa saacaddaa kaga faa'idayso waxba kuu tari mayso inaad isku ciilkaambido wixii tegey waxbana kuu tari mayso inaad diilooto waxa soo socdo aad tidhaahdo waxaasaan qaban doonaa oo jac iyo mac ka dhigi doonaa waxay kuu taraysaa ma jirto amaaniduna marka horeba waa madmuumo waa la dhaleeceeyey laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab man yacmal suu'an yujza bih amaanidu isku meel baa lagu gowracay sidaa idinku ididiiloonaysaan haddaa muslimiinta tihiin arrinku ma aha siday ahlu kitaabku ididiiloonayaanna ma aha lama odhan ididiilada muslimiintu iyadu waa fiican tahay waxay culammadu yidhahdeen waxaa kala jira alrajaa iyo alamaani ammaanidu mar walba waa madmuum waayo asbaabtii inaan lala iman oo wax layska yididiiloodo baa ammaanidu ku saabsan tahay rajaaga maxmuudkiina wuxuu ku saabsan yahay qofku asbaabtii buu la imanayaa towbadkeenkii buu la imanayaa maqfiro iyo dembi dhaaf iyo aqbalaad buu rajaynayaa camalkii saalixuu la imanayaa qabuul buu rajaynayaa guurkii buu la imanayaa ubad buu rajaynayaa inta asbaabtii shareecadu oggolayd ama sharciyaysay lala yimaado rajada markaa la rajaynayo wanaag oo allah laga rajaynayo oo taa loo tala saaranaya waa mid maxmuud oo fiican laakiin iyadoo ruuxu asbaabtii aanu la iman oo dembigii uu ku neg ku sugan yahay oo aanu toobadkeena la iman hadduu iska rajeeyo in ilaahay dembigiisa dhaafayo culammadu waxay yidhaahdeen rajaa maxmuuda oo la ammaanay maaha waa ammaani wuxuu ka dhigan yahay mid ubad rajeeyey isagaan guursanoo sababtii ubad lagu heli lahaa aan la iman ama inuu beer goosto rajeeyey isagaan waxba beeran oo waxba falan markay dadku wax goosanayaan inuu beer goosto buu iska yidi diiloonayaa markaasuu xaydxaydanayaa uu arko dadku inay beerihii goosanayaan wamaa zarac wuxuu beertayna ma jiro waa amaani marka ammaanida iyo rajaaga culammadu saasay u kala saaraan ina aladiina aamanuu waladiina haajaruu wajaahaduu fii sabiili illahi ulaa'ika yarjuuna raxmat allah kuwa rajaaga lagu sifeeyey waayo waa kuwa kulansaday iimaan hijro jihaad saddexdaba markay la yimaadeen iimaankii iyo hijradii iyo jihaadkiibuu allah wuxuu yidhi ulaa'ika yarjuuna raxmat allah kuwaasi waxay rajaynayaan naxariista ilaahay laakiin asbaabtii isagaan la iman hadduu makfiro iyo dembidhaaf iska rajeeyo waa rajaa kaadib bay culammadu yidhi hadii rajaa laga cabiro laakiin saxdu waa guruur iyo ammaani in laga cabiro waqarakum billaahi alharuur waalxaalu almanduuratu anna man kabirat sinnuhu kasurat shawaaqiluh xaalka la eegayaa waxay tahay kay weynaato da'diisu kasurat shawaaqiluh waxaa fara badanaya waxa mashquulinaya badanaya wa cadumad qawaaticuh waxa weynaanaya waxa ka goynaya waxa wanaagsan iyo cilmiga waxa ka jaraya ayaa weynaanaya waxa ka goynaya cilmiga iyo waxa wanaagsan baa weynaanaya waxyaalo badan baa barriijinaya maca dacfi اljismi wa wahni اlquwa iyadoo lala qabo jidhkuna inuu taag daraanayo xoogguna u daciifayo oo ruuxii wuxuu noqonayaa ruux markaa waxyaalo badan oo cilmiga ka xanibaya ay la kulmeen gees mashquulkiisii baa badanaya oo da'da weynaanshaheedu firaaqo kuu soo kordhin maysee mashquullo badan baa kugu imanaya waxaa laga yaabaa inuu reeraysto oo reerka ku mashquulo oo masaariifta ku mashquulo waxaa dhici karta hawlo cid ka waaweyne kaga gudbanayd inay ku soo baxsadaan oo haddii la doono xaajooyinka loola yimaado oo la yidhaahdo yacni waxaanaa dhacay kaale wax ka xalli umuurahan kaale wax ka qabo oo wax ka furdaamay waxaa laga yaabaa xilal inay ku yimaadaanoo uu xil qabto marka mashquullo badan baa ku imanaya awooddii waxaa laga yaabaa inay daciifto iyo firfircoonidiiba xooggii inuu tamar darreeyaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa hadduu manaasib iyo shaqo qabtana oo uu noqdo mas-uul xil guud qabtay hadduu noqdana waxaa laga yaabaa dee inaanu cilmiga sii wadinoo taasi ay cilmigii ka barriijisaa laga yaabaa tafaqahuu qabla an tusawaduu waa ta cumar bnu khadaab uu yidhi cilmiga barta oo fuqaha noqda inta aan sayidyaal laydinka dhigin ama qabla an tasuuduu haddii sida kale loo dabdiyana intaydaan sayidya noqon qaar madaxa intaydaan noqon cilmiga barta wuxuu tilmaamayaa haddii madax la noqdo cilmigii lama baranayo culamada qaar baa waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen oo culammadii hore ka mid a dhibaatada uu leeyahay qadaagu ruuxu inuu qaadi noqdo waxaa ka mid ah marka qaadinimadii laga casilo meeshii uu ka fadhiisan jiray xalqadda cilmiga dib uma soo fadhiisanayo culammadii hore qaarkood baa sheegay maalintaa jagada loo magacaaba ugu dambaysa marka xataa la casilo jagadii uu ka tago dib xalqadii uma fadhiisanayo waana shay mujaraba oo la arkay waxaan garanayaa ninbaa wuxuu fadhiisan jiray xalqad cilmi ah oo waa dhegaysan jiray mas-uuliyad dowladeed buu qabtay markuu mas-uuliyaddii ka tegay iska daa markuu hayaye xalqadii dib uguma soo laaban waa shay mujaraba oo la arkay midhiya laba toonna maaha kuwa caynkaas walan tudraka alghaayaat alcudmaa bitalahufi waltaraji waltamani lama haleelaayo alghaayaat alcudmaa ujeeddooyinka la doonaayo ee la higsanaayo ee waaweyn laguma haleelayo bitalahufi waaltarajii waatamani yacni ishiifis la ishiifo oo laysku ciilkaambiyo ama rajo la rajeeyo ama jeclaysi la jeclaysto lagu haleeli maayo qaayooyinkaa waaweynna waxaa ka mida cilmiga walastu bimudrikin maa faata minii bilahfa walaa billayta walaa lawannii shaacirkii wuxuu yidhi walastu bimudrikin waa ma ihi mid haleelaayo maa faata minii wixii iga tegay kuma haleelaayo bilahfa inaan idhaahdo lahfaah yaa lahfaah ama yaa lahfa nafsi waa eray loo isticmaalayo tamaniga ruuxu ishiifayo oo uu leeyahay alla maa saasi dhacdo walaa bilayta layta maysaa iyo saa ahaato jeclaan lahaaya inay saas noqoto walaa low anni low annii facaltu kada alla maan saa yeelo bimacnaa tamani iyo jeclaysi iyo ishiif uu ruuxu naftiisa hiifo isku ciilkaambiyo wax ka baxsaday oo ka tegey oo dhaafay kuma soo qabanaayo kuma haleelaayo soomaalidu waxay idhaha intaad fogtahaa lafaytaa intaad fogtahaa lafaytaa waxaynu u jeednaa fursaddu markay kuu dhowdahaa wax laga qaban karaa laakiin hadday ku dhaafto waa siday kaaga tagtay walaa yutawahamu mima sabaqa ana alkabiira laa yatacallamu walaa yutawaham haddaad ka dhigto nahyi ama walaa yutawahamu laga dhigo markaa nafyi walaa yutawaham yaan loo malaynin nahyiga ku soco haddii nafyi loo fasirana macnaha nahyi u dhacaaya markaana walaa yutawaham yaan loo malay mima sabaqa kaa hormaray daraaddeed yaan loo malayn an alkabiira laa yatacallamu ka weyni inaanu waxba baranaynin yaan loo malayn bal haaulaa'i asxaabu rasuuliillaahi sala allahu alayh wasalam kuwaasi waa asxaabtii nebiga sala allahu alayh wasalam tacallamuu kibaara waxay wax barteen iyagoo waaweyn bay wax barteen kama dakarahu lbukhaariyu raximah llahu fii kitaabi alcilmi min saxiixih siduu ku sheegay bukhaariba ilaahay ha u naxariistee kitaabulcilmi oo saxiixiisa ka mida siduu ku sheegay wa innamaa yacsuru atacalumu fi lkibari wuxuu adkaanayaa uun waxbarashada wax la bartaa fi lkibari weynida gudaheeda wuxuu adkaanayaa kama bayanahu lmaawardiyu siduu u caddeeyeyba maawardi sheikha la yidhahdaa fii adabi اdunya wاddiin kitaabkiisa la yidhahdo adab اdunya wاddiin uu ku caddeeyey likasrati ashawaaqil mashquulladu inay badan yihiin daraaddeed ayuu u adkaanayaa waxbarashada weynida wax lagu barta wa ghalabati alqawaadic iyo waxa markaa ruuxa cilmiga ka jarayaa inay fara badanayaan wa takaahur alcalaa'iq iyo xidhiidhadu inay badanayaan faman qadara calaa dafciha faman qadara kii awooda waa qadara yaqdiru waa baabu daraba marka dabdiga qadiiro ku dhacay waa sabqu qalam faman qadara kii kara calaa dafciha daaficitaanka la daafacayo can nafsihi naftiisa uu ka daafacayo ashyaadaa cilmiga ka jaraysa kii taa awoodi karaa adraka alcilma cilmiga waa haleelaya waa gaadhaya waqad waqaca hada lijamaacati min annubala taasi waa u dhacday inay ashyaada iska jareen oo wax barteen iyagoo waaweyn koox ka mida min annubalaa'i yacni kuwa fudalada ee fadliga leh ka mida ayay u dhacdo culammada ka mida alabulcilma kibaara kubaaran ha odhan kubaaran haddaad tidhahdo waa mufrad mubaalaqa ah oo kabiir waa mid markaa weyn kubaarna waa mid aad u weyn kubbaarna waa mid aad iyo aad u weyn marka saddexdii waa mufrad kabiir kubaar kubaar wamakaruu makran kubaara yani mufrad baa la sifaynaya kubaaran lagu sifaynaya laakiin jamacu wuxuu noqonayaa kibaar saas aawadeed dadka qaarkood carabkooda ta ku dhacda oo ay yidhaahdaan hay-atu kubaari alculamaa waa halad bacdu alaba waxay odhanayaan hay-atu kubaari alculamaa macnihii markaa sidii loo jeeday noqon maayo waa isbeddelayaan culammada kii ugu weynaa hay-addiisii bay noqonaysaa shakhsigii culammada ugu weynaa hay-addiisay noqonaysaa ee waa hay-atu kibaari alculamaa kaafku waa hoos dhigay alabu lcilma kibaara waxay dooneen cilmiga xaalay waaweyn yihiin bay dooneenoo faadrakuu minhu qadran cadiiman waxay ka haleeleen oo ka gaadheen qadar weyn minhum alqafaalu ashaaficiyu raximahu allahu waxaa ka mida sheekhii qafaal la odhan jiray ee shaaficiga ahaa baa ka mid a oo wuxuu doonay cilmiga isagoo weyn waana barta shaaficiyadu waxay leeyihin laba qafaal oo midna waxaa la yidhahdaa alqafaalu alkabiir midna waxaa la yidhahda alqafaalu alsagiir qafaalkii weynaa iyo qafaalkii yaraa baa la kala yidhaahdaa marka la ilaaqo oo alqafaal la yidhaahdo waxay ku dhacaysaa alqafaalu alkabiir qafaalka weyn bay ku dhacaysaa laakiin qafaalka yar marka loo jeedo waa la qaydaayo ashaashiyi baa lagu qaydaa labadooduba waa shaafici ashaashiyi shaashi waxaa loo jeedaa shiishaan baa loo nisbeeyey shiishaan ayaa loo nisbeeyaa loo jeeda marka haddii ashaashiyi lagu qaydo hadda kuma qaydine wuxuu ku dhacayaa alqafaal asagiir labadaba culammadu waxay yidhaahdeen waxay cilmiga bilaabeen barashadiisa iyagoo waaweyn oo qafaalulkabiir wuxuu cilmiga bilaabay yidhahdeen afartan jir buu ku bilaabay alqafaalu sagiirna afartan jir waaba ka weynaa markuu cilmiga bilaabay berashadiis haddana labaduba culamay noqdeenoo maqaam fiican bay cilmiga ka gaadheen culamo kale oo badanna waa sheegaan oo weyni intay cilmiga ku bilaabeen cilmigii bartay hadalkan dambe shiikhu wuxuu uga daba keenay ruuxu hadduu yaro weynaado inaanu is odhan kollay adigu wax baran mayside maxaad iskaga taxallujinaysaa waxbarashada maad iska cibaadaysatid marka wuxuu u jeedaa haddii xataa ay dhacdo inaad weynaatay ha ku daynin cilmiga adigoo weyn dee cilmigii sii wad taalibucilmi adigoo ah oo cilmigii doonaayo shareecada inaad barato haddaad niyada iyo camalka ku dhimato lafteeda dee waxaad markaa ku sugan tahay camal wanaagsan niyaduna ku wanaagsan tahay almacqid aaminu luzuumu ta'ani fii talabihi wa tarku alcajala baabka sideedaad wuxuu ku saabsan yahay luzuumu ta'ani deganaanshaha in la laazimo fii talabihi doonitaanka cilmiga la doonaayo waa in deganaansho iyo ukaadin la laazimaa atta'anii waa inaan la degdegin ee la deganaado wa tarki alcajala iyo in la laazimo degdega in laga tago tegitaanka degdega laga tegayana in la laazimo sheikhu wuxuu yidhi fa ina taxsiila alcilmi laa yakuunu jumlatan waaxidatan cilmiga barashada la baranayo oo la taxsiilinayaa laa yakuunu ma noqonaayo jumlatan waaxidatan mar keliya ma noqonaayo jumlo keliya noqon maayo mar keliya cilmigii lama wada qaban karo id ilqalbu yadcufu can dalik sababtuna waxay ahaatay qalbigaa taa ka daciifaya ka taag daraynaya wa inna lilcilmi fiihi siqalan ka siqali lxajari fii yaddi xaamilih wa inna lilcilmi fiihi siqalan cilmiga waxaa u sugnaaday culays baa ku sugnaaday ka iqali اlxajari fii yadi xaamilih culayskaasoo la mida culayska dhagaxu uu culus yahay oo ku culus yahay ka sida gacantiisa uu ku culus yahay kama qaala tacaala siduu allah uu yidhi innaa sanulqii calayka qawlan haqiila innaa annagu sanulqii calayka korkaaga waxaannu ku soo tuuraynaa qowlan hadal hadalkaasoo haqiilan culus hadalka culus waxaa loo jeedaa ay alqur'aana qur'aankaa loo jeedaa waida kaana hada wasfa alqur'aani almuyasari hadduu kaasi ahaaday inuu qowl saqiila yahay qur'aankii la fudaydiyey hadduu ilaahay sidaa ku sifeey kama qaala tacaala walaqad yasarna alqur'aana lildikri waxaa lagu sifeeyey hadalku allah uu yidhi walaqad yasarna alqur'aana ilaahay baan ku dhaartay xaqiiqee waa fudaydinnay qur'aanka lidikri waantoowga lagu waantooba ayaannu u fudaydinno u sahallay fama dannu bigayrihi min alculuum maxaad ka malaynaysaa qur'aanka waxa ka soo hadhay ee cilmiyada ka midana maxaad u malaynaysaa qur'aankii baaba saqiil inuu yahay ilaahay inoogu sheegay wqad waqaca tanziilu اlqur'aani ricaayatan lihada اlamri munajaman mufaraqan bictibaari اlxawaadisi wاnnawaasib waa dhacay soo dejinta qur-aanka la soo dejinaya ricaayatan lihaada alamri ilaalin arrinkaa la ilaalinayo daraaddeed ayuu u dhacay siqalka uu leeyahay iyo culayska uu leeyahay in la ilaalinaayo munajaman in la soo dejiyey munajaman xaaluu markaa yahay mid la kala geeyey oo la qaybqaybiyo marba qayb la soo rogaayo mufaraqan la kala kaxeeyey oo marba in la soo dejinaayo biictibaari alxawaadisi wannawaasil iyadoo loo eegaayo dhacdooyinka markaa iyadoo loo eegayo wanawaazil iyo umuuraha soo degaya iyadoo loo eegaayo oo arrin baa dhacaya arrinkaasi markuu dhaco baa sababtiisa qur'aan ku soo degaya marka jumlo keliya isagoo ah oo qur'aanku dhammaystiran mar lama soo wada nebi moxamed laguma soo wada dejin ee isagoo mufaraqa oo la kala geegeeyey oo marba in la soo dejinayo maalinba in la soo dejinaayo oo wakhtiba in la soo dejinayo baa lagu soo rogay aayad la soo dejinayo ama aayaad la soo dejinayo ama suurad la soo dejinayo ama qayb suurad ka mida la soo dejinayo wakhtiyada qaarkood waxaaba dhacda aayad qayb ka mida in la soo dejiyo oo gaar iyadu mar gaara la soo rogo kama qaala tacaala waxaana u daliila hadalkiisu allahu yidhi wa qaala aladiina kafaruu lowlaa nuzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida kuwii gaaladaha waxay yidhaahdeen lowlaa nuzila ay hallaa nuzila maa lagu soo dejiyo calayhi muxamed korkiisa alqur'aanu qur'aanka maa lagu soo rogo jumlatan waaxida jumlo keliya xaaluu yahayoo uu dhammaystiran yahay maa mar la soo wada dejiyo maxaa marba in loo soo dejinayaa kadalika linuhabbita bihi fu'aadaka warattalnaahu tartiila ay facalnaa kadalika sidaasaannu yeellay oo inaannu mufaraq u soo dejinno waxaannu u yeellay linuhabbita bihi fu'aadak si aannu qur'aanka ugu sugno qalbigaaga nebi muxamedow sala allahu calayhi wasalam ayaannu mufaraq isaga ahoo la kala geeyey oo la kala googooyey oo qayba yahay aanu u soo dejinnay warattalnaahu waa tartiilinay qur'aanka tartiilan tartiil baanu tartiilinay bimacnaa waa kala saarno waa tafsiilinay oo waa kala saarno waana caddaynay marka ujeeddooyinka qur'aanka loo soo dejiyey isagoo mufaraqa waxaa ka mida si sugista qalbiga nebiga loogu sugayaa ay u sahlanaato ilaahay qaadir waa ku ahaa mar intuu soo wada rogo inuu qalbiga nebiga ku sugo laakiin nebigu dee qudwo wuxuu u yahay dadkii laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana marka yaguna qur'aankii waxay u baahan yihiin inay shay-an fa shay-an u bartaan haddii marba in lagu soo dejiyo nebiga sala allahu alayh wasalam oo intii saxaabada uu sheego oo intii markay bartaanna in kale la soo dejiyo oo intaana uu sheego o intiina ay bartaan sida waxa weeye dadka kale laftooda ay u baranayaan baa sahlanaanaysa ta kale qur'aankii wuxuu leeyahay naasikh iyo mansuukh buu axkaamaha qaarkood baa xilliyada qaar munaasib ku ahaayoo markaasuu ilaahay u sharciyeeyey xilligaas in caynkaa la sameeyo waana ogaa inuu ilaahay xukunkaa marka dambe bedeli doono oo xaaladdanbu aanu munaasib ku ahayn iman doonto xilligaa dambena xukun kale ayuu ilaahay u sharciyeeyoo loo soo dejiyey oo allah u soo rogay haddii mar la soo wada rogi lahaa naasikh iyo mansuukhi loogu camal fali lahaa waa midda kale dhacdooyinkan dhacaya ee qur'aanku ku soo degaayo bacdigii sababteeda ku soo degaayo cilmaa saxaabadii uga kordhaya oo alcilmu bisabab ee cilmiga sababta loo aqoon yeeshaa yuciinu alcilma bimusabab wuxuu caawinayaa musababka in loo cilmi yeesho waatay culammadu yidhahdaan ashaahidu yara maa laa yara alghaa'ib ka joogaa wuxuu arkayaa ka maqani waxaanu arkaynin marka dhacdooyinka laftooda qur'aankii waa lagu fahansiinaya waa lagu baray wa hadihi alaayatu xujjatun fii luzuumi ta'ani fii talabi alcilm aayaddani xujo iyo deliil waxay u tahay fii luzuumi ta'anii deganaanshaha in la laasimo oo lagu sugnaado fii talabi alcilmi doonista cilmiga la doonaayo loo deganaanayo waanu qofku fududaanayninoo degdegaynin iyo watadarruji fiihi iyo cilmiga in shay an fa shay an loo qaato tadarruj waxaa loo jeedaa aan la ysku dayin cilmigii mar in la wada qaato tadarruj waa tafacul min addaraja sharanjarrada marka la korayo sow marba kaabad cagta lama saaro taa marka la saaro ta kalaa haddana la sii saaraya haddana ta kalaa la sii saaraya hadduu ruux is yidhaahdo cilmiga mar keliya wada qabo waxay ka dhigan tahay anigu jaranjarradan mari maayo fiiqa ugu sarreeyaan ku boodayaa inkuntaan soo ordo ayaan sare u boodayaayo kaabadda ugu sarraysaan markaa dabeed markaa isku taagaya in allah intaa ka hoosaysoo dhanna mari maayo wuxuu halis u yahay tee inuu markaa jabo ya oo boodista uu sidaa u booday yacnii intuu markaa saa uga siibto saa u dhaco dabeedu kala jabu halis u yahay hadduuba gaadho haddii kale naftiisii dee waxaan suuragal ahayn ayuu doonayaa inuu isku dayo tadaruj waa tafacul min addaraja waa shay-an fa shay-an cilmiga in loo qaato sida jaranjarada loo koraaya ay noqoto midibatay ka hoosayso in marka lagu soo bilaabayo oo taa marka laysku taagana ta ku xigta taa marka laysku taagana ta ku xigta cilmiguna darajooyin buu leeyahay ya sharanjaro aan ishu qabanaynin laakiin la caqliyaynayo la aqoonsanayo sharanjaradaa haddaba la caqliyaynayo jaranjaradii xisiga ahayde la ysku taagaye cagtu koraysay ayay shabbahdaa marka garashada iyo caqligana waxaa loo baahan yahay haddaba jaranjaradaa la caqliyaynaya cilmiga ku saabsan ee kitaabka mukhtasarka yar laga bilaabayo ka ku xiga lagu xigsiinayo ka ku xiga sidaas markaa loo soconayo shay-an fa shay-an sidaasoo kale in maskaxda marba mid loo korsiyey u baahanta haddaad tidhahdo maskaxdu yacnii ka ugu sarreeyo marka ha korto iyadaan kuwa hoose soo marin dee waa la garanayaa inayna suuragal ahayn wa tarki alcajalati iyo degdega in laga tago ayay aayaddani xujo u tahay kamaa dakarahu alkhatiibu albaqhdaadiyu fi alfaqihi waalmutafaqih siduu ku sheegay sheikhii la jiray alkhaiibu albaqhdaadi kitaabkiisa la jiray alfaqih walmutafaqih waa kitaab maطbuucah laba mujalladna ah waraaqib alasfaaniyu raaqib alasfaani shiikha la yidhaahdo uu ku sheegay fii muqadimati jaamici tafsiir kitaabkiisa jaamicu tafsiir la yidhahdo muqadimadiisa muqadimadiisa uu ku sheegay wa min shicri bni nuxaasi alxalabiyi qowluhu raximah gabaygii ibni naxaas waxaa ka mid ahaa hadalkiisa uu yidhi alyowma shayun wagadan miluhu min nukhabi alcilmi alatii tultaqad yuxasilu almar'u biha xikmatan wa inama asaylu ijtimaacu nuqad wuxuu yidhi alyowma shayun maanta shay baa jira shay baa maanta jira wagadan miluhu berrina mid kaloo la midaa jira min nukhabi alcilmi alatii tultaqad shaygaasoo cilmigii la soo doortay ka mid ah ashyaadii cilmiga laga soo doortay ashyaadaa la soo doortoo la guranayo tultaqad waa la guranayaa baa loo jeeda yuxasilu almar'u biha xikmatan wuxuu ku helayaa shakhsigu ama ruuxu xikmad buu ku helayaa wa inama asaylu ijtimaacu nuqad daadku wuxuu yahay oo keliya dhibcihii inay kulmeen oo isu tageen yani wuxuu tilmaamayaa cilmiga waxaa lagu helaa yacni marba in yar in la qaato marba in yar la qaato marba in yarba la qaato sida marba intaa yar loo qaadanayo abbaa intii yarayd biiraysaa way iska daba tegaysaa kulanka ay kulantay ee iska daba tagtay bimari zamaan bay waxay noqonaysaa mid badan saasay ku kobcaysaa wuxuu kuugu tusaaleeyey daadka rogmanaya ee togaga buuxiyey dhibcihuunbaaba iska daba yimi oo roobku markuu da'ayo dee isagoo waaweyn oo dhibicdu foosta la-eg tahay may iman ama ka waaweyn tahay waa aragtay dhibicda roobku intay la-eg tahay laakiin badnaanta isaga daba timi ee dabeedna kulantay ee ururtay ee biirtay bay markii dambe ku noqotay daad rogmanaya saasay ku noqotay carabtu waxay ku mahmahaan أwl الmashyi khuطوة wa أwl الmaطri qaطرة socodka tallaabaa u horaysa أwl اlmashyi khuطوة oo marka la soconaayo dee lama boodo meel kastoo fog hadduu gaadhayo dee tallaabooyinkunbuu iska dabageeyey laakiin qadarka uu tallaabsanayaa markii waa yar tahay cagtuu halka ka qaadaya halkuu dhigaya ya dee waa yar tahay qadarku ha yaraatee iska dabatagga ay iska daba timi oo biirtay oo farabadatay bay noqotay masaafo badan inuu goynaayo socodka tallaabaa u horraysa wa awalu lmatari qatra roobkana dhibic baa u horraysa roobkaa xaddiga lehee faraha badan dee dhibic buu ka bilaabmay dhibicdii baa iska daba imanaysa roobkaasi wuxuu ka bilaabmay dhibic wa inama asaylu ijtimaacu nuqad xagga cilmiga markay sheegayaan soomaalidu in in yar loo qaato in in yar waxay odhan jireen sadar iyo subax subax baa badan sadar iyo subax subax baa badan waxay u jeedaan dadka qaar baa waxaa laga yaabaa inay is yidhaahdaan haddaad dee in yar qur'aankii qaadato dee maadaa dhammaynayaba markaasay taa iyadoo sakhiraya ayay waxay yidhaahdeen sadar iyo subax subax baa badan haddaad subax walba sadar qaadato marka dambe waad dhammaynaysaa qaala shucbatu bnu lxajaaji ikhtalaftu ilaa camri bni diinaarin hamsa mi'ati maratin wamaa samictu minhu ila mi'ata xadiis shucbatu bnulxajaaj wuxuu yidhi ikhtalaftu waa ku noqnoqday ilaa camri bni diinaar shiikhii lo jiray camr bnu diinaar baan ku noqnoqday hamsa mi'ati mara shan boqoloo goor baan shiikhaa u tegey buui bal hadda siday ugu tirsantay de wamaa samictu minhu ilaa mi'ata xadiid anoo shan boqoloo goor u tegay shiikhaas oo la kulmay inaan cilmi ka qaato haddana boqol xadiis keliyaan ka qaata fii kulli khamsati majaalisa xadiisun shantii fadhiye kaste aan la fadhiistaba hal xadiis baan ka qaatay buuli ya inta goore uu la fadhiistay iyo caddadka axaadiista uu ka qaatay shan jeer bay isugu labanlaabmayaan shan goor taasi waxay ku tusinaysaa siday qadarkay u qaadanayaan cilmiga u yarayn jireen haddaa inta kale uu la fadhiyo muxuu ka faa'iidaysanayay hadigiisa iyo samtigiisa iyo akhlaaqdiisa ayuu ka faa'iidaysanayay oo culammada waxaa laga qaataa mas'aladoo keliya ma aha waxaa laga qaataa xataa cibaadadiisa in la eegto qur'aan akhriskiisa la eegto dikrigiisa la eegto salaaddiisa la eegto akhlaaqdiisa la eegto marka hadyigiisa iyo samtigiisa xataa laga faa'iidaysanaya carabtu waxay yidhahaan batii'un walaakin akiidun gaabi laakiin sug muhimmaddu ma aha ruuxu inuu dheereeyo u cararo oo dabeedna wixii aanu waxba ka garanayn qadarka uu cilmiga qaadanayo inuu yareeyo oo si fiican u sugo ayaa fiican wa qaala xamaadu bnu abi sulaymaana litilmiidin lahu sheekhii taabiciga ahaayee xamaad ibnu abi sulaymaan la odhan jiray waa sheikhii abu xaniife weeyaane abu xaniifuu sheikhuu ahaa wuxuu ku yidhi litilmiidin lahu arday isaga u sugnaaday wuxuu ku yidhi tacallam kulla yowmin alaaa masaa'ila waxaad barataa maalin kastaba saddex mas'alo baro walaa tasid calayha shay'an saddexdaa ha ka badin saddex baro oo saddexdaa ha ka badin buui waatay culammada qaar odhan jireen tacliimulmutacallimkuna waaba qori jiray khud xarfan wa qul alfan hal xaraf qaado kun jeerna dheh culammadii shaaficiyada sheikh ka mida inuu shiiraazi ahaa baan u malaynayaa ayuu wuxuu sheegayey kitaab fiqiyo uu akhristay wuxuu idhi darsi kastoo kitaabkaa ka midoo aan akhristay kun jeer baan ku celin jiray haddaba waa kun ya waa sida takraarka ay u badin jireen maata dhallinyarada qaarkood markay wax qaybayaan takraarka ay wax ku celcelinayaan waa yar yahay wuxuu leeyahay ilowshiyaa laygu salliday imise goor baad ku celisay markaad tidhaahdo waxaa laga yaabaa inu yidhaha waa badiyey oo dee labaatan goor baan ku celiyey qaar baa igu yidhi sheekh labaatanba kuma celinno waa ka yarta intaanu ku celinna dee hadduu takraarku yar yahay ilowshiyuhu waa badanaya nawowiyaa mas'alo uu wasiidka ka sheegay ayaa qaar ku qabsadeen maa qiso la soo naqliyey markaasuu maanaa wasiidka laygu qabsanaya wax allo waxaa wasiidka ku yaalla lix boqoloo goor baan ku celiyey buuhi see laygu qabsadaa sitta mi'ati maraan ku celiyey buui xaraf kastoo ku yaalla baabkan waxaan usoo qaadan karaa ila sheikhu wuxuu sheegay ta'niga iyo cajalada in laga tagee alta'nii min allaahi waalcajalatu min ashaytaan xadiiska nebigee sheegaya oo nebigu wuxuu ihi sala allahu alayh wasalam culamada qaarkood xadiiska waa quweeyeen degganaanshuhu xagga ilaahay buu ka ahaadoo ka yimi degdeguna xagga shaytaankuu ka yimi alta'nii min allaahi waxaa soo gelaya alta'nii fii talabi alcilmi cajaladana waxaa soo gelaya cajaladaas ayaa soo gelaysa yacani cumuumkaa xadiiskay gelaysa culammadu waxay odhan jireen man talaba alcilma kullahu faata kulluh ka cilmiga dhammaantii wada doono mar inuu wada xantoobiyo wada qaato ya faata kulluhu dhammaantii waa tegaya ee cilmiga waxaa loo qaataa shay-an fa shay-an qadar qadar baa loo qaataa dabeedna qadarkaasaa aada loo sugaa ya qadarkaas ayaa aada loo sugaa saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam qur-aanka markay qaadanayaan waxay u qaadan jireen toban toban aayadood iyagoo inaga maskax badnaa iyagoo inaga ikhlaas badnaa iyagoo inaga iimaan badnaa iyagoo qalbigoodu inaga saafinimo badnaa haddana aayaadka qur'aanka markay qaadanayaan waxay u qaadan jireen cashra aayaatin cashra aayaat cashran cashran toban toban bay u qaadan jireen markaasaa dadka qaar waxay isku dayayaan inay qur'aankii yidhaahdaan anigu waxaan u qaadanayaa laba maqraan markaas soo diyaarinaya ama rubuuc xisbi baan soo diyaarinaya jiskii siddeed subax baan kaga baxaya dee taasi ariiqadaasi hadda mu'akad ma aha waxaa la yaab badan hadda qaar waxay yidhaahdeen waxaa la hayaa barnaamijyo qur'aanka lagu qaybayo laba bilood dawraad baaba lagu bixiyaa ya laba bilood baa qur-aanka lagu qaybaya bay ku leeyihin dabadna markaasaa laga falaq falaq siinaya ya hadhow xifdigaasi ma sugnaanayo waa la jilcinayaa uun qur'aankii laakiin xifdi raasamaala ma aha mar kastoo nisbada qofku qaybaya yaraato celcelintuna ay badato sugnaanshuhu waa weynaanayaa mar kastoo qadarka la qaybaya farabato oo celcelintu ay yaraatana waxay noqonaysaa in degdeg loo ilaawiyo man xafida sariican nasiya sariican kii degdeg wax u qaybaa degdegna waa u ilaawaa qisay soomaalidu sheegaan waxay yidhaahdeen odayba waxbuu qaybayey dabeedna markaa waa ku celceliyey islaantiisiioo ag joogtaa baa celcelintiisa maqlaysay dabeedna waxay la yaabtay sida badana ugu celcelinayo war maxaad kaga celcelinaysaabay tidhi anigaaba halkaa ka qaybay bay tidhi adna weli waad ku celcelinaysaa markaasuu yidhi akhri markaasay akhrida waa iska daayo wuu iska wata waa iskaga celceliyey uma joojine baa waday ku celceliyey ku celceliyey ku celceliyey talow ma berri oo kaley ahayd mise saa dambeoo kale ayuu yidhi bal hadda heblaayay akhri markaasay tidhi ma garanayo wuxuu ku yidhi waxa ku haleelay inay i haleelaan baan ka baqayey buuri oo aan sidaa u ilaawo sidaan ugu celcelinaya saas ahayd dhallinyarada qaarkood markay wax xafidayaan korka markuu ka akhriyo ayuu dhaafayaa waana qalad korka markaad ka akhrido dabadeed waxaad u baahan tahay celcelin badan ugu yaraan konton goor oo dambe oo xifdiga ka dambaysa waa inaad ku celisaa haddaad doonayso inuu ku sugnaado haddaad doonayso se inaad afka ku qaaddo macallinka ku tufto oo dabeedna halkaa kaga tagto ila macallinkii baad ku tuftay ya intaad afka adoo ku sida macallinka wala tagto dabeedna ku tufto markaad macallinka ku tuftona dabeedna halkaa kaga tagto haddaad doonaysana dee markaad korka ka akrida iskaga tag oo hore uga soco laakiin inaad hayso haddaad rabto markaad korka ka akhrido celcelin kaluu u baahan yahay ugu yaraan afartan goor haddii kalena ka badan bacdina waxay yidhaahdaan konton goor waa inu celiyaan waa bacd alxifdi wamuqtada luzuumi ta'ani watadaruji albudaa'atu bilmutuuni alqisaari almusanafati fi funuuni alcilmi deganaanshaha laazimitaanka la laasimayaa waxay keensanaysaa watadaruji iyo cilmiga in jaranjaro loo koraayo waxay laasimsanaysaa wuxuu keensanayaa albudaa'atu bilmutuuni alqisaari waxaan u malaynayaa ba'du inay godan tahay ma raajicin waa bilowga lagu bilaabayo matniyada yaryar almusannafati ee loo qoray fii funuuni alcilmi noocyada cilmiga iyo fanniyada cilmiga laga allifay ee laga qoray xifdan xagga qaybitaanka waistishraxan iyo xagga markaa sharax dalabka in lagu sharaxo aad codsanayso waalmaylu can mutaalacati almutawalaati iyo in laga iisho laga leexdo kutubta la dhaadheereeyey ee waaweyn in la daalacdo waa in laga leexdaa allatii lam yartafic alqaalibu bacdu ilayha taasoo ardaygu weli aanu gaadhin waa cilmi aanu gaadhine kutubaha waaweyn waa inaanu dhex gelin oo cilmigii marka la baranayo kuwa yaryar ha laga bilaabo rabbaaniga culammadu maxay yidhaahdeen yurabbii bisigaari alcilmi qabla kibaarih ya ruuxu hadduu doonaayo dabaasha inuu barto ma badda inuu tago oo meesha dadka liqaysa inuu ku bartuu kaga bilaabayaa ee khatarta ahee dheer mise meel aan liqaynin oo hadduu istaago dee afkii dabadda u joogaya iyo sankii teebuu labada markaa dabaasha ku baran lahaa hadduu doonayo dabbaal inuu barto waxaa la garanayaa taa aan liqaynin inuu ku dabbaalbartaa inay horrayso isagoo taa weli aan markaa ku dabbaal baran hadduu yidhaahdo maanta waxaan tegaynaa badweyntaynu gelaynaa maxaa u malaynaysaan yaa calaa nafsiha jarat baraaqishu baraaqish nafteeday ku tacadiday cidna waxuma yeelin marka kutubaha yaryare mukhtasaraadku waxay ka dhigan yihiin yacnii meelaha biyuhu ku jiraan ee gaaban ee aan qofka liqaynin ee lagu dabaal baran karo yacni meesha dheere dadka liqaysee sida baddoo kalena hore inuu u galaa de waxay noqonaysaa marka waxa khatar bay noqonaysaa waman tacarada lilnadari fi lmutawalaati kii u bambaxa inuu eego kutubta la dhaadheereeyey waa kutubta waaweyne faqad yajni calaa diinih waxaa laga yaabaa inuu diintiisii ku tacadiyo oo ku xadgudbaa laga yaabaa wa tajaawuzu lictidaali fi lcilmi dhexdhexaysiga inuu ka tallaabo uu dhexdhexaysanayo fi lcilmi cilmigana rubamaa addaa ilaa tadyiici waxaa laga yaabaa inay isaga geyaysiiso oo ay keensato cilmigii inuu dayaco ka tago wa min badaa'ici alxikami xikmooyinka la yaab kalehe aan iyagoo kale la arag waxaa ka mid ah badaa'ic waa shayga cusube aan isagoo kale la arag marka waxaa loo jeedaa xikmooyinka naadirka ah ee wakhtiganoo kale in la helaa ay yar tahay waxaa ka mid ahaaday qowlu cabdilkariim alrifaaciyi sheekhii cabdilkariim alrifaaci lo odhan jiray hadalkiisii uu yidhi axadu shuyuukhi alcilmi bidimashqa ashaami fi alqarni almaadi waa sheekh ka mida shuyuukhdii cilmiga ee dimashq ku sugnaa dimashqii shaam qarnigii tegey wuxuu noolaa qarnigii afar iyo tobnaad ayuu noolaa wuxuu yidhi طacaamu اlkibaari sumu الsigaar waa hadal xikmad ah dadka waaweyni cuntaday cunaan summu siqaar kuwa yaryari suntooda weeyi kuwa yaryaree carruurta ah ee dhashay dee sunba iyaga u noqonaysa waanu sii sharxay shiikhuyo wuxuu yidhi dadka waaweyni waxay cuni karaan hilibkii dufanka badnaa buu cuni karaa ilmo yar oo dhashay oo naaska hooyadii la jaqsiinayo haddaad tidhaahdo maanta hilib baan siinayaa oo calooshiisa dufankiiyo hilibkii ay tagaan dee waxaa laga yaabaa in noloshiisu khatar ay gasho waayo yacnii abateedkiisu ma xamilayo dheefshiidkiisu ma xamilayo ma qaadi karo cuntadanaad gelinayso cunto inuu qaatana umaba baranba ee wuxuu joogaa da'dii naaska hooyadii la jaqsiinayay marka طacaamu lkibaari sumu sigaar wasadaqa run buu sheegay buu sheikhu yidhi fa ina aradiica ilmaha naasnuugga ah ee naaska hooyadii jaqaya idaa tanaawala acaama alkibaari acaama alkubaar walaa acaama alkibaar ayuhuma acaama alkubaar kibaar sax fa ina alradiica ilmaha naaska jaqaya idaa tanaawala hadduu qaato acaama alkibaari dadka waaweyn cuntadooda hadduu qaato mahmaa ladda wa taaba si kastoo cuntadaa dadka waaweyni u macaanaato wa taaba u wanaagsanaato ahlakahu cuntadaasi waa halaagaysaa wa acabahu waa halaagaysaa waa isku macne caab waa halaag wa miluhu waxaa la mida kaas man yatanaawalu ka qaadanaya almasaa'ila alkibaara masalooyinka waaweyn buu qaadanayaa min almutawalaati kutubta la dhaadheereeye waaweynna waa ka qaadanaya wa nafsahu naftiisa wuxuu taalacsiinayaa maca dacfi alaalati aaladiisii inay daciifo taho carabiyadii xataa si fiican aanu u garanayn oo naxwihii si fiican aanu u garanayn oo taraakiibtii si fiican aanu u fahmayn lala qabo wuxuu naftiisii taalacsiinayaa calaa khilaafi alculamaa culammada iyo khilaafkooda wa tacadudi madaahibihim iyo madaahibtoodu siday u badatay fi lmanquuli waalmacquuli waxa markaa manquulkee la soo raray madaahibtay ka leeyihiin walmacquul iyo waxa la caqliyaynayo mid walba madaahibtay ka leeyihiin masaa'isha noocaasoo kalea hadduu dhex galo garaadkiisii iyo aqoontiisii saalix uma aha masaa'ishan inuu fahmo hadduu fahmona waxaa dhici karta si qalada inuu u qaato aan loo jeedin oo ruuxu markuu dalabka ku cusub yahay wuxuu u baahan yahay in waxa weeye waxyaalaha koobkooban in loo laqimo ayuu u baahan yahay isagii gacan ku hayn weeyi iminka marka dhismayaasha laga warramayo yacni dadku ay wax dhisaan waxay ku leeyihiin hebel waa wastaad laakiin gacanta looma sii dayn hebel waa wastaad laakiin gacanta looma sii dayn gacanta looma sii dayn waa maxay marba wuxuu dhiso waa laga eegaa waa laga jeegareeyaa may halkani waa qalloocdaa dumi dib u dhis taxta alamri buu ku shaqaynayaa maxaa sidaa loo leeyahay ruuxi markaa wastaadnimadii ha garanayo laakiin waxbaa ka dhiman sidaas aawadeed waxaa laga yaaba wax marmarooro inuu dhiso yacani wastaadnimo dhammaystiran lama siiyo waxaa laga yaabaa in wax laga dhimo marka ruuxa cilmiga la barayo mar baa laga yaabaa inuu noqdo kaa aan gacanta loo sii dayn oo uu roonaaday mar baa laga yaabaa inuu noqdo dee midaan isagu ee la mid ahayn kaas bee ka hooseeya oo dee kuuli uu iska noqonayo tacbiirka xoogaa dhibsatay miya calaa kulli xaal waxaa garanaysaan waxaa wax loogu tusaalaynayaa si loo fahmo cilmiga ruuxii ku cusubi dee wuxuu ka dhigan yahay kuuligaasoo kaleu ka dhigan yahay marba wixii la amro waxaasoo ciiddaas soo qaad waxaan soo qaad dhagaxaan soo qaad cayn waa inuu yeelaa marka sidaasuu cilmigii ku baran karaa oo hore u mari karaa ruuxu waxaa dhici karta inuu marka hadduu is adigu iska fahan cilmigii inuu si qalada ah u qaato dad dhowroo kala duwan waxa ka dhacday sida lay sheegay inay arkeen xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam ee sheegaya marka dabayshu ay soo dhacdo in la yidhaahdo allahumma innii as'aluka min khayri hadi riix wa khayri maa fiiha wa khayri maa ursilat bih markaasaa riixda waxay moodeen ta qofka ka imanaysa markaasaa waxaa laga sheegay ruux iyo lababa midaan ahayn inay yidhaahdeen mar kastoo neeftu iga soo baxdo waxaan odhan jiray allaahuma inii as'aluka min khayri hadi ariixi wa khayri ma fiiha <laughs> wa khayri ma ursilat bih wa acuudu bika min shari hadi riix ila akhiri dee mawdicuu ku saabsanaana halkaa maahe waa dabayshii yacni markaa jihooyinka ka soo dhacaysaa loo jeeda hadda maaragta qiso labaad aan ku soo khatimayo imaamu nawowi talabulcilmiga markuu bilaabay waxaa laga sheego culammada qaar ay soo naqliyeen waxaan arkay buu yidhi anigoo ibtidaa'iyaho cilmigii ku cusub baan waxaan arkay markuu ruuxu ixtilaamo wajaba calayhi alquslu dabeedna waxaan u qaatay buu yidhi ixtilaamka in loo jeedo marka calooshu qurur qulurculayso shaam buu ku noolaa oo meesha nawe la yidhaahdaa buurahan hadda yuhuuddu haysatee golan hay la yidhaahdo ilaahay yuhuudda marka ha ka soo celiyo muslimiinta gacantooda ha ku soo celiyeen ayay ku taallaa qaryadaasi buuraha korkooday ku taallaa marka waa meel aada u qabow wuxuu idhi meel qabow baan joogno aad bay u qaboweed meeshu muddo laba bilooda ayaa mar kastoo calooshu yaro qudhurculaysaba aan maydhanayey ilaa jirkayga dildilaaco jajabay buu dee markii dambaa lay sheegay buu yidhi aan waanan ka xishooday buu yidhi inaan cid weydiiye markii hore akhiiran markii dambe ayaa loo sheegay calaa كل حال waxaynu u jeednaa ruuxu hadduu isagu fahamkiisa isticmaalo waxa dhici kartaa dee inuu qalad ku dhaco waa in markaa waxa weeye cilmigii uu qaataa shay-an fa shay-an u qaataa iyo tadaruj halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk